رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد الإجماع سادogtihiin الأدلة waxa ay ka kooban tahay الكتاab والسنة والإجماع والقياas intii aanu darsiga soo haynay oo dhan waxa aanu ku guda jirnay alkitaab wassunna weli haddaad u fiirsateen waxaa badnayd intii alkitaab aanu dul istaagnay assunnana xalay waad aragteen ma ayaan badnaynba qeybtii waxaanu soo gaarnay saddexaad alijmaac iyo darsiga ku xigoo noqon doona alqiyaas tacriifuhu qeexidda ijmaaca alijmaacu lugatan luqa ahaan waa alcasmu waa go-aan iyo walitifaaqu iswaafaqin in go-aan la gaaro oo la iswaafaqo luqada carabiga intu ay ku timaadaa ajmaca yujmicu faajmicuu kaydakum faajmicuu marka uu tilmaamay rabb اlcaalamiina jala wacala uu leeyahay amrakum iyo kaydakum intuba waxaad doontaan sameeya waاصطilaaxan ereybixinta sharciga ah waxaa loola jeedaa itifaaqu mujtahidi hadihi اlummati itifaaqu mujtahidi hadihi اlummati ummaddan oo tana mutahidiinteeda inay iswaafaqaan bacda annabiyi nebiga ka dambow sala allahu calayh wasalam calaa xukmin xukum ay isku waafaqaan xukumkaasoo sharciyin sharci ah haddaba ijmaacu goor goormuu imanayaa mas'ala timid qor-aankii baan aadnay dalli baan ka weynay sunnadii baan aadnay sidoo kale daliil baa la waayay masdarka saddexaad ee wax laga soo aroori karo ee laga soo qalindaarin karo laga soo qalindaaran karo daliilna laga dhigan karo waa ijmaaca waa the source ee wax lagala baxo haddaba mujtahidiin mujtahid yaa lagu magacaaba baab dhan baa usoo socda waa level la gaaro xagga aqoonta qofku markuu gaarana uu dhihi karo markii nusuustii ilaahay iyo rasuulka saa-an u dhex gooshay aayad iyo xadiid walba waxaa laga soo bixi karo markaan raadiyey waxaa iisoo baxay arrinka kan xukunkiisu inuu sidaa yahay waa heer la gaaro weeye qofka la dhihi karo mujtahidna shuruud buu yahy waanu iman doona haddaba wuxuu yidhi fakharaja biqowlinaa oraahda aanu nidhi ibtifaaqaanu nidhi waxaa ku baxay wujuudu khilaafin khilaaf inuu jiro walow min waaxidin ay walow kaana alkhilaafu saadiran min waaxidin khilaafkaba ha noqda ah eh, midkii hal ruux ka yimaada falaa yancaqidu markaa ma guntamayo macahu ay maca wujuudi hada alkhilaafi asaadiri min alwaaxidi khilaafka kan halka qof ka yimid isaga oo jiro alijmaacu ijmaacii ma guntamay hadalkaa maxaa laga wadaa itifaaq marka la yidhi kaba dhibba dadkiina maanta meesha fadhiya inta cadadka uu la egyahay kontameeye lixdan inaad tihiin ayaa ijtihaad galay kadibna waa iswaafaqdeen haddii dadka meesha fadhiya ee mujtahidiinta ah ee la rabay inuu kasoo fulo go-aan isku mid ah mid ka mid a ah, uu diidan yahay u yahay masaladan inkuma waafaqsanin ijmaac ma gudtabin marka halka waa fahmna soo ma marka ijmaac markaad maqashid waa unanimously waa inuu dhaco waa inuusan jirin waaxid min almujtahidiin oo warka keen dhammaanteen qalinkaan kuwada wada duugayna haddaan marka mujtahidiin nahay wy waa mid tusaale wa kharaja biqawlina oraahda aan niri mujtahidiina waxaa ku baxay alcawaamu dadka caamada ah iyo wlmuqaliduuna kuwa iyagu madhab raacayaasha ah falaa yuctabaru looma tixgeliyo ama falaa yuctabaru lama tixgeliyo wifaaquhum waafiqitaankooda walaa khilaafuhum garabmarkooda iyo diidistooda lama tixgeliyo macnaheedana waa maxay haddaba itifaaq marka la yidhi waxaanu nidhi waa inuusan jirin qof wax ka keenay masaladii mujtahid markaanu nidhi dadka hadalkooda la tixgelinoo la leeyahay way is-itifaaqeen waa dadka levelkaa gaaray heerkaa gaaray mujtahidiinta ah nin caami ah ma soo gelayo nin isagu madhab ku dabafaysan ee leh imaamkaasaa yidhi laakiin isaga min xaysu huwa aanu gaari karin dadaalkii isagana ma soo gelayo hadalka waan fahmnay soo maha wa kharaja biqowlina aanu niri hadihi lumma ummaddan aanu nirina waxaa ku baxay ijmaacu gayrihaa ummadaha kale waxay isku ijmaaceen iyada keyrkeeda waxay isku ijmaaceen min alumami falaa yuctabar lama tixgelinayo kuwa kale shaqadeena maaha ummadihii naga horreeyey waxay ijmac ku noqdeen inagana uma tirsana marka haadihi اlumma ummadan oo tana fartaa lagu fiiqay alumma muxamadiya waa ina noqoto wa kharaja biqowlina aanu niri bacda nabiyi nabiga gadaashii aanu nirin waxaa ku baxay itifaquhum iswaafaqitaankooda fii cahdi nabiyi nabiga sala allah alay sl waqtigiisa iswaafaqeen falaa yuctabaru kaa looma tixgeliyo huwa ijmaacan looma tixgelin min xaydu kownihi isaga ahaanshiisu daliilan u yahay kaas laguma magacaabo haddii saxaabada waqtiga nebiga sal alla alay wasalam ay iswaafaqsanaayeen kaasu ijmac laguma magacaabo oo maxaa yale ijmaacaasu kuma iman inay intay shireen masalada ay u kuurgaleen oo rogrogeen kadibna ay la soo baxeen daliil kuma imane maxaa yeeley liana adaliila daliilka xasala wuxuu ku xasilay bisunati nabiyi sal alla alay sl nabiga sunadiisa min qawlin awraa ah aw ficlin aw fal ah aw taqriirin aw ogolaansho ah ilaan sunada nebigaa dadkii midaysay ay ku midoobeen ayay markaa waxay ku noqdeen kuwa markaa ku midaysan ee waxba markaa ijmaacoodi waxba ma soo kordhin wey walidalika ida qaala saxaabiyu hadduu saxaabi yidhahdo kunaa nafcal waxaanu samayn jirnay aw kaanuu yafcaluuna kadaa ama waxaabay samayn jireen cala cahdi nabiyi sala allahu calayh wasalam hadduu yidhaahdo kaana marfuucan xukman maxaa loo tixgelinayaa marfuuc xukum ah laa naqlan lilijmaci macnaheeda maaha inuu ijmac hee soo guuriyay macnaheedu maaha laakiin waxaa loo tixgeliyaa marfuuc xukman shalaan marka soo baranay almarfuuc alxaqiiqi iyo almarfuuc lagu magacaaba kan xukumka ah haddaba وhرج بqwlina marka aan lenahay waxaa ku baxa calىa xukmi شharciyin اtifaaq عalى xukmin caqliy waxa ay isku waafaqeen oo la xiriir xukm caqli ah aw caadiy ama xukmin caadiy shay iska caadiya falaa madkl lah huna meeshaasu falaa madkla lahu kaasuu ma soo gelay huna id اlbaxu maxaa yeele baxfiga waxa aanu hadda baarayna masalada aanu ku guda jirnaaye fi اlijmaaci bay ka hadlaysaa ama baxiga uu ka hadlaya kadaliilin daliil ahaan min adilati sharci sharciga adiladiisa inuu usuu badano ka hadlayna intaa waxaanu haynaa istilaaxa erebixinta marka la sheegay culimada waxaa lagu yaqaan eh, ulama culamana fi shariica fuqahada iyo usuuliyiinta iyo lugawiyiinta iyo qof kasta waxay leeyihin ixtiraazaat yani bimacnaa tacriif marka la keena qeexid definition markuu yimaado waxay dhahan waa inuu jaamic noqdo wax kasta oo looga baahay qeexitaan kasta inuu soo geli karo maanicna waa inuu noqdo waxaan loogu talagelin waa inuusa soo gelin lakin hadda haddii lagu yidhaahdo masalan wax qeex buuq qeex haddii lagu yidhahdo buuq maxaad dhihi lahayd yani masalan haddaad wax baala leh wax ku qoran yihiin oo sidaa iyo sidaa markaad tidhaahdid haddii qofku markiibu isaga istaaga baalo leh baalkaas wax kasus noqon kara wax kale inay soo galaan baa laga yaaba haddaba marka wax la qeexayo qeexidda waxaa loola jeedaa waa in qeyb walbaba ee qeexitaanka looga baahan yahay waa inuu definitionkii uu soo galo maanicna waa inuu noqdo qeexiddu ay noqoto oo waxaan loogu talin waa inays meesha soo gelin adoo nin qeexaya waa in sifaadkii dumarka meesha aadan soo gelin adoo guri ka hadla waa inaadan gaari soo gelin hadda waxay sameeyeen marka wax laguma ixtiraazaad ixtiraazaadka waa kuwan ixtiraazaad waa maxay waxaa laga dhicinayaa war adigu ma soo geli karti adiga ma soo geli karti adiga ma soo geli karti una fiirso qeyb kasta oo qeexitaanka ka mid ah waa udub dhexaad meel bay waxbay difaacaysaa hadda marki la itifaaq maxaa laga saara meesha markuu khilaaf yimaado mujtahid markii la yidhi maxaa meesha laga saaro geeska uu ku dhuftay caamigii iyo muqalidkii ma soo gelay haadi lumma markii la yidhi maxaa meesha laga saaray umadaha kale bacda nabi marki maxaa meesha laga saaray waqtigii nebiga wixii dhacay calaa xukmi sharci maxaa meesha laga saaray waxa xukumka caqliga ah qofka inuu yihahdo maalan an alkul akbar min aljuz ama haddii labo way ka badan taha hal markaasmu wuxuu u baahan yahay waa shay iska caqliya sooma ama shayga caadiga ah qoraxda bari bay kasoo baxdaa galbeed bay u dhacdaa samada way naga sarraysaa dhulku waa naga hooseeya markaasuu itifaaq ma baahna laakiin waxaa la raba inay isku itifaaqaan waa xukum sharci masaladaa iyada dalaaqaasu ma dhacay mise ma dhicin masalada faski ma tahay mise maaha shaygan ma xalaalba ma xaaraamba masaa-isha waa inuu baxiga u noqdo haddaba ijmaac marka ka daliilin sharciy marka laleeyahay qur-aanka wixii laga waayo oo sunnada laga waayo ayaa ijmaac la aadaya marka laleeyahay ka daliil sharci waa inuu shuruudda xambaarsanya walijmaacu ijmaaciina xujatun waa la daliishan karaa liadilatin adila ayaa tusmaynayso minha ay ka mid tahay ijmaaca dabcan culamo diiday warka keentay ijmac oo diiday waa ay jiraan oo doodooduna ay dheer tahay lakin laysa hada baxa meeshan aanu joogno masalaan ku baarayna maaha laakiin in la daliishan karo culimada waxay usoo daliishadeen afartan qodob ee hadda soo socda ko qowluhu tacaala ilahay hadalkiisa ayaa daliil ah wakadalika jacalnaakum ummatan wasataa litakunuu shuhadaa cala annaas sidaasaanu idinkaga yeelnay ummad iyadoo dhexdhexaada saad markhaati kaga noqotaan umadaha kale ama dadka kale fa qawluhu shuhadaa cala annaas ilaahay hadalkiisa uu leeyahay shuhadaa ummad yahay markhaati baad tihiin cala annaasi aayadda qeybteedaas yashmalu qowlkaasu wuxuu kolansanayaa ashahaadata ku markhaati kicid calaa acmaalihim dadka camaladooda lagu markhaati kaco wa calaa axkaami acmaalihim iyo camalada ay la imanayaan axkaamtooda washahiidu qofka markhaatiga ahna qowluhu oorahdiisu maqbuulun waa la aqbalaya ilahay markuu yihi wakadalika jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhadaa cala annaas yaa laga hadlaya ummaddan baa laga hadlaya shahaadada maxaa laga wadaa camalkooda waxaan inay sax yihiin waxaan markhaati ka ah ninka caalimka ah, mujtahidka isagoo ku yidhi waxaan markhaati ka ah falka kan inuu xalaal ku yahay uuna kuu bannaan yahay yowma alqiyaama inaan lagugu qabsanin isagoo dhahay shaygii macnaha alin kuugu xariiqan kugu duuga oo kale wey shahiidkana qofka shahiidka ah mar haddii shuruudii shahaada laga helana ama waa inuu markhaati uu noqon kara meesha laga helana qofkii hadalkiisa waa la dhegaysanaya waa ko waa daliil meel dheer laga soo dharaandiriyay saa dareemi karta qowluhu tacaala daliilka labaad ilahay hadalkiisaa daliil ah fain tanaazactum fii shay haddaad wax isku qabataan faruduuhu ila allahi waarasuul ilahay rasuulkiisa u celiyay dalla muxuu muujiyey ama aayadaasu ama qowlkaasu muujiyey calaa anama ma itafaquu calay xaq waxay isku waafaqeen inuu xaq yahay lakiin marka haddaad iskhilaaftaan khilaafkooda halkee loo celinaya ila allah warasuul haddaad iskhilaaftaan maxaa kasoo horjeeda maxaa kasoo horjeeda haddaad iswaafaqdaan hadalkaa marka haddaad iswaafaqdaan ummaddan iswaafaqitaankeeda inuu xaq yahay laga fahmo arag meesha wax lagasoo lagala soo baxay saddex qowluhu baa u daliila sala allahu alayh wasalam uu yihi laa tajtamicu ummatii ummadeyda kuma kulanto calaa dalaalatin baadi ummaddan lagama yaabo inay baadi isku waafaqdo xadiidkan sheekh naasir waa uu soo dhoweeyey amaba waa uu tasxiixiyey ummaddan baadi kuma kulanto bimacnaa waa maxay ma dhacayso in ummad alumma almuxamadiya fii casri min alcusuur intay meel fadhiisaan shay baatil ah oo oo dalaal ah inay isku waafaqaan ma dhacayso waa inuu jiri midun xaqa markiiba la soo boodu yira waxaad sheegaysan waxba kama jiraan arbaca an naquula inaan dhahno ijmaacu lummati calaa shay ummadda waxa ay ku kolanto oo shay ah ima an yakuuna xaqan ama inuu xaq noqdo wa ima an yakuuna baila ama inuu bail noqdo labadaa mid kaba dhexeey ijmac baa dhacay soo ma ya calaa xaq ya calaa bail ama inay xaq ku kulmeen ay ku heshiiyeen ama inay bail ku heshiiyeen fain kaana xaqan haddaba hadduu xaq noqdana maxaan leenahay fa huwa xuja wain kaana bail hadduu bail uu noqdana maxaan leenahay fakayfa yajuusu say suurtagal ku tahay an tajmaca aw an tujmica hadihi اlumma ummaddanu inay ku heshiiso alati alatii hiya akramu اlumami cala allahi ummadaha ilaahay agtiisa ugu wanaagsan ah mundu cahdi nabiyina mundu cahdi nabiyina laga soo bilaabo waqtiga nabigeena sal alay wasalam ama mundu cahdi nabiyiha nabigeeda waqtigiisa laga soo bilaabay ilaa qiyaami saacati ilaa qiyaami saacati laga gaaro calaa amrin siday ugu heshin kartaa arrin arrinkaasoo baailin baail ah arrinkaasoo laa yarda allahu bihi ilahay raadi aanu ka ahayn haadaa kanu min akbari almuxaali waxyaabaha aan suurtagalka ahayn waxyaabaha ugu waaweyn wey aragka halka uu caqli daliilkan waa caqli yani maalan ijmac baa dhacay waaxid min itnain laba mid un wey in uu noqdo baatil ama inuu noqdo xaq hadduu xaq noqdo iyadoo dood markaa ma taagno sheegan waa shay ilaahay uu raadli ka yahy lakin hadduu batil noqdo waxaan leenahay suurtagal maaha nebigaa inoo sheegay oo yii laa tajtamic ummatii calaa dalaala mana ay dhacaysa mana dhicin mundu cahdi nabiy ilaa waqtina haada inay ummadanu ay isku waafaqdo shay baatila ma dhacayso afartaa dili iyadoo laga duulayo ayaa marka lasoo qaato waxay kaloo adilo ka dhigaan qowluhu jala wacalaa laa khayra fi kaiiri min najwaahum ila man amara bisadqa o macruufin aw slaaxin bayna annaas wman yfcal dalika btiغاء mardaati اllah fasوfa nutii ajra caظima watan ayaddan u socd waatan wman yushaqiq الrasuula min bacdi ma tabayana lah اlhudaa wyتبع غyra sabiili الmؤminiina nwlihi ma twlى wnuslihi جahanam وsaaءت وsaaءت masيra aayaddan waxaa loo daliishadaa baab اijmac anwaع ijmaci marka ijmaca qeybihiisa alijmaacu nawcaani laba nooc wey qaطciyu mid go-an iyo falqaطciyu midka go-an shaygan qaطciga ah waan soo sharaxnay waa shay aan baaris kaaga bahnayn aayadda qur-aanka inay saxta waa qaطci wax go-an wey biyo kama dhimcaan ah oo aan kaaga baahnayn baaris iyo ukurgal iyo raadin iyo sheekh in la weydiiyo uma baahna qaطciga marka maa yuclamu wuquucuhu wax la og yahay dhicitaankiisa min alummati ummadda inuu ka dhacayo bidaruurati shay si lama horaan ah kalijmaaci oo kaleo calaa wujuubi salawaati alkhams inay waajib tahay salaadaha shanta inay waajib yihiin iyo wa taxriimi zina zinadu inay xaaraam tahay wa hada nawc nooca kan laa axada yunkiru hubuutah cidda firi kartaay ma laha inuu sugan yahay walaa kownahu xuja inuu xujiyahin cidda firi kartana ma laha wayakfuru mukhaalifuh qofkii khilaafa arrinkaasna wuu gaaloobayaa idaa kaana miman laa yajhaluhu ruuxa khilaafka la yimid hadduu yahay qof aanay suurtagal ahayn ama aana jaahil ka noqon karin yani ka hadli mayno qof hadda soo islaam annaga ka hadli mayno laakiin waxaan ka hadlaynaa yani waxaa leey masalan masalada ah maanta salaada ma qof muslima oo salaad salaadaha shanta ah inay waajib yihiin qof ka shakinay miyaa jira yani macanaa waxay ka mid tahay macluum min adaruura salaadaha shanta qof kasta gaalkiibaa og muslimiinta inay tukadaan gaalkiibaa og zinada inay xaaraam tahay waa la ogyihi inkastoo qariib ay gu noqoto dhowr sano ka hor qof meeshan degan iyidhi zinada inay xaaraam tahay ma ogeyn iyidhi ay hariib tahay oo soomaaliya hariib wey waxyaabaha hariibkay kamid ta waxay ka mid tahay min alcilmi bidaruura la qofka hadduu hadda soo islaamo oo islaamka soo galo kale waa la gartay qofku inuu yidhahdo anigu ma ogeyn laakiin maanta shayga shay e, mustakbaf inuu yahay diimaha kala laga ogyahay e, akhlaaqiyaadka internationalka laga ogyahy wax walbaa la ogyahay marka diinteena markay taagantahay zinada inay xaaraam tahay ilaa allahuma qof hadda islaamka soo gala waa laga yaaba taa xitaa waa baciid maxaa qofka maanta markuu islaamka soo gelayo wuu soo aqliya sax cala aqal salaadihii ogaada zakadiiba qaar waxaa ku imanaya kuleh islaamka waan soo aqliyay laakin zakada xoogaa canshuur bay u muuqatay laga daayo kuwo kula gorgortamaya jira ama kuwo kale salaada subax iyo salaada cishaha waa adag tahay maadaama shaqo sugayso qofki isagoo soo aqliga kuu imanaya mar qof wadan muslima e, wadan muslim ah, kusoo karay inuu maanta ogaan waayo salaadaha shanta waa waajib ama ogaan waayo zinadii zinadiibaa xaaraama waxay ka mid tahay waxyaabaha caqliga inan gelay wadaniyo kan malada ku salaysan maa laa yuclam waxaan laogaan la ogaan karin weeye ila bitatabuci in la raacraaco iyo walistiqraa'i in la raadceeyo oo la dabagalo yani oo ah yani matalan hadda wax research walba maanta adduunyada la qoro xataa ha noqdo researchyada eh, diiniga ah aluturuxaat alcilmiya ee magister iyo doctor a cilmi ha noqdeen any research maanta adduunyada la sameeyo qaci maaha waa dhanni maxaa limaba ogid ila masalada maxaa u baaraysaa maxaa u baaraysaa ad leedaha masaladan baa ka daba tegaya wa waa dhanni wey inaad ogaatid waxaanu midig kali wax shaqaynaya ma yihiin waxaan shaqaynayn miya economically wax acceptable miya waxaan ahayn miya sharcan xalaal miya xaaraan miya markaa leedahay dabagal baad samaynaysaa researchada la sameeyo o dhan iyo cilmi baarista kala duwan ee jaamacaadku ay sameeyaan oo afraaddu ay sameeyaan oo institutionadu ay sameeyaan academically lagala shaqeeya danni bay ku salaysantah haddaba dhanniga waa maxay waa shay baaris kaaga baahan waad baaraysaa masalada ha lasoo baara markaan nidhaha waa shay aad baaraysid wey laakiin masaa-isha qaciga ah baaris kaagama baahna maanta oma baahnid inaad dhahdid waxaan rabaa inaan ogaado salaadaha shanta inay waajib yihiin macluum bidaruuri waxaan rabaa inaan ogaado zinadu inay xaaraam tahay baaris oma baahni macluum min addiini bidaruur wa inay xaaraam tahay salaaduhu shanta inay waajib yihiin macluum min addiini bidaruuri samadu inay kaa sarrayso waa raadinaya oma baahnid waxay ka mid tahay shay caadiyan maxkum ah dhulka inuu kaa hoosay ma baarays laakiin wixii noocan ma some sort of imbiguity maldahnaan ay ku jirto qarsoonaan ay ku jirto ee u baahan in wixii markaa he cilmi baaris lagu samay markaasa dhanni lagu magacaabo waqad ikhtalafa alculamaa culimmaduna waxay isku khilaafeen fii imkaani thubuutihi nooca sidaasoo kale ah sugnaantiisa inay suurtgal tahay ma suurtagal miya inay inuu dhaco wa arjaxu alaqwaali fi dalik aqwaasha tan ugu xooga badanoo arrinka halkaa marka waxaa ka muuqata aqwaashu way tiro badantay oo waa laishardiyey oo adilo fara badan baa laisla dhacay oo qofkii dabcan u baahan yumkin yaraajic masala fi madaanha halkeeda ugu tegi karaa kutubta mutawalaadka oo kale markii aada loo dooday baa sheekha wuxuu ku leeyahy wa arjaxu laqwaali ra'yigiisuu ku sheegay aqwaashaas iyo aaraa'da kala duwan mideeda ugu arjaxsano ugu xooga badan fii dalika marka la joogo ra'yu shaykhi اlislaami ibn taymiyata sheekh ibn islaam ibn taymiya ra'yigiisa ugu xoog badan xayثu qaala fi alcaqiidati alwasitiyati markuu leeyahay uu kitaabka mar wuxuu ku sheegay wuxuu yihi walijmaacu ijmaaci alladii kaasoo yandabitu yandabitu ee halbeegsami kara ee meel loogu soo hagaagi karo maa kii way kaana calayhi salafu saalix dadkii wanaagsanaa ee horreeyey ee tegey waxay ku taagnaayeen wey id bacdahum kahura alikhtilaafu maxaa yeele wixii iyaga ka dambeeyey khilaafku u batay waintasharat ilummatu ummaduna way bahday waagii hore dadku e, dabcan xarumaha diineed ee la dhihi karay waa halka ay cilmigu kusoo hiranayay raggii layqiin ee muuqmuuqday ee rugcadayaasha ahaa aqoonta diineed loogaga dambeeyey halkay ku urursaneen waxayna xarumo markaa la yaqaano fara ku tiris maka madiina kuufa waa layqiin suurtagal bay ahayd marka in la yidhaahdo waa la isku waafaqay waxa la isku waafaqay waxay isku waafaqeen laakiin maa bacda salaf saalix quruunta wixii ka dambeeyey oo kale nin walbaba marka waxaa ku dhacay fitrifaad nin walba meel buu ka dhacay ummaddu way kala baahday meel walba maa waraa albixaar maa waraa mandab qosaqaan madraesh nin walba meel buu ahay ko zid calaa dalika haddana khilaafkan wuu batay firaqdii waa badatay afkaartii waa badatay jamaacaadkii waa batay xarakaadkii waa batay axzaabtii waa badatay kahur marka waxaasoo kale maanta suurtagal maha laakiin maanta kale markay masale ay timaado masale casri ah ay soo suuq gasho ee la rabo masalada iyadaa in la turxaan bixiyo ama meel la saaro waxaa maanta runtii markiiba isku dayo in ay ay masalada iyada meel saaran almajaamic alfiqiya wax maanta loo yaqaan almajaamic alfiqiya majaamicdaas inkastoo almajaamic alfiqiya aanay isku madraso ahayn maanta isku madraso maaha majmac alfiqiya oo ka jira maaragtay kan majmac alfiqigan raabita soo hoosgelaya kii azhar baa jira mashaqat alazhar waxaa jira outstanding committee lajna daa'ima sacuudi arabiya jira waxaa jira kii itixaad culama almuslimiina meel aliftaa arabiya meel jira way badan yihiin dabcan una fiirso fataawida raggaas oo dhanba waxay ku salaysan tahay qof al mashribkiisa hadduu salafi yahaana fatwo salafiya kuusoo dhacaysa hadduu ikhwaan yahay fatwo kuusoo dhacaysa hadduu tayaar kale meel kale uu jiro midiibaa kuusoo dhacaysa marka kuwa waxay maalaan maanta yani qof walbaba halka muyuulkiisa uu jiro isleeyahay adigu manhajkaagu waa salafi qoladan unbaad dugsan kartaa adigu manhajkaaga waa ikhwaani qoladan baan unbaad shinsan kartaa adigu manhajkaaga waa sida qoladan unbaad la sanfan kartaa inuu qofkiis isdhaha maaha maanta majaamicda iska jira dib markaa u laabatid quruntii iyadu ka dambaysana ama ka horeysay iyadana majaamicdaas amaba iskuullada fiqiga ee jiray siyaasad kama maray maxaa yeele rubama takun bacdaha musayisa min qibal xukuumaat alatii kanat tuuli biha ihtimaaman iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha aan la halmaami karin haddaba huna wuxuu leeyahay sheikh islaam ibnu taymiya waqtiyadaas ijmaacyadii dhacay un runtii la dhihi karaa iyadaa la noqon kara ijmaac marka midigoys ah ee wax meel lagu soo hagaagi karo waclam ogow ana alummata ummadii laa yumkin suurtagal maaha an tujmic calaa khilaafi daliilin saxiixin sariix inay isku ijmaacdo daliil sax oo cad oo gayri mansuukin aan la nasakin oppositkiisa khilaafkiisa inay isku waafaqdo suurtagal ma daliil ko صaxiixa labo sariixa cad masalada ku cad afar gayri mansuukh aan la nasakin afartaas wata sifo inay culimmadu ama ummaddii inay isku waafaqdo yidhahdo waxaanu khilaafaynaa daliilka oo saxiixa oo sariixa aan mansuukha ahayn ma dhacayso fa inaha laa tujmacu ila calaa xaqin waxaan xaq ahayn iskuma waafaqdo waidaa ra'ayta ijmaacan haddaba halkaa waa meesha u socda haddaad aragtid ijmaac tadunuhu aad moodid mukhaalifan inuu khilaafu lidalik oo ah addaliil asariix asaxiix addaliil asaxiix asariix hayr lmansuuq inuu khilaafy haddaad aragtid fandur u kuurgal marka faima an yakuuna daliilu waxaa suurtagala ah daliilki inuu noqdo hayra saxiix inuusan saxiix noqon baa laga yaaba aw hayra sariixin ama mas'alada la baaray inuusan ku caddayn aw mansuukan inuu noqdaa la arkaa mid mar hore la barabixiyey aw fi lmas'alati mas'aladan iyada ah khilaafun inuu ka jiro khilaafkaasoo lam taclamhu adiga aadan ogeyn halkaa marka masaladii marka halkaas kusoo afjaray wuxuu leeyahay suurtagal maaha daliil sugan oo cad oo aan la barabixin oo muuqda oo meel oo soo mutaxan inay dadka muslimiinta alumma ay herdiyaan ama ay garab maraan oo ka tallaabsaan ma dhici karto haddiise ay dhacdo haddii noocan ma wax saasoo kale ay kuu muuqdaan laba mid wey daliilkaan saxiix ahayn oo naskaba laskuma hays naska layskuma waafaqsan ama waxaa suurtagala naska waa saxo laakiin mas'aladan iyada kuma cadda amaba labada waa ay taho laakiin waqtigiisa waa lasoo dhaaf mar hora nasakhe ama masalada dood iyo isqabsi baa ka jirta halkaas ayaa marka suurtagala marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaha adigun ogow haddii aad aragtid ummaddii oo mas'alada isku haysata adigun istuhna meel kale ha aadin shuruud alijmaaci ijmacu shuruud buu leeyay lilijmaaci ijmaaci shuruudun buu leeyay minha waxaa ka mid ah. kow an yahbuta inuu sugnaado biariiqin wadda inuu ku sugnaado waddadaasoo saxiixin saxiixa bian yakuuna inuu ahaado weeye imaa mashhuuran inuu yahay mid caam baxay bayna alculamaai culamada dhexdooda aw naaqalahu ama uu soo raray uu soo raray hiqatan mid lagu kalsoon yahay hiqahaasoo waasix iilaaci wax dul istaagiisu aad iyo aad u ballaaran yahay haddaba dabcan halkaa waxaa la rabaa in la sameeyo biyo xiraan in la sameeyo oo qof walba masal masala ijmac wey mid baa isala soo taagn ijmac wey inuu iska kaadho kow horta ijmacakan ma sugayn ko saan ku ogaan kara inuu sugayn inuu mashhuur noqdo culamada nin caalima min alculamaai almuctabariin aw dadka la tirsado fi cidaadi alculamaai ku jiro waa inuusan ka qarsoonaan haddii maanta la hela maala طabqa min طabaqaati الshaaficiya masalada aniga طabqa min طabaqaati الxanaabila طabqa min طabaqaati الmalikiya طabqa min طabaqaati الxanafiya طabqa min طabaqaati asaada hadaanay ogeyn masalada iyada waxbaa marka masaladii ku jira amaba naaqalahu hiqat waasic اطilaac hiqa dood kama taagna oo shaki kama qabno inuu cadl yahay shaki kama qabno inuu xifdi badan yahay laakiin waxaa uu helay waasic liitilaac nin maaha noocan ma isagu meel dayiqa un hal madhab un intuu aqriyey ama hal mas'ale un ama hal risaalo noo qoray macnaheeda ma waa inuu waasic liitilaac noqdo nin mujtahida ee masaa masaaisha dul istaagay madaahibta iqaan waxa dusha ka hay inuu noqdo labo anlaa yasbiqahu inuusan ka hormarin inuusan ka hormarin khilaafun khilaaf khilaafkaasoo mustaqirun isaga weli jooga awow masalada yare waa inuusan ka hormarin khilaaf mustaqir ah fain sabaqahu dalik hadduu kaa ka hormaro falaa ijmaca ijmac laguma magacaabo lianna alaqwaala aqwaasha laa tabtulu ma burayso bimowti qaa'ilihaa kuwii yiri haa oo aqwaashii aqwaashaa dadkii yidhi dhimashadooda kuma burayso yani waa maxay khilaaf mustaqir maalan khilaaf baa yimid masale waa la isku qabtay khilaaf bay masaladu martay kadib group baa waxay yidhahdeen ijmaac baan qaadan ama isla waqtigaa dad joogay ayaa masaladii khilaaf ka keenay ma leenahay maadaama hebel uu dhintay ama dadkii masalada oppositekeeda qabay cagsigeeda qaba ama kasoo horjeedkeeda qaba maadaama ay dhinteen hadalkooda ma tixgelinayna inta oo iswaafaqdaan qaadanayna maya qofka hadduu dhinto weli qowlkiisu baaqi innagu marka waaan waxaan ictibaar siinaynaa milicsanaynaa ninkan hadalkan ma yiri masaladaa ma qabay mowqifkiisu saa ma ahayn soo saa uma fatwoon ha khilaafkan markuu taagany mar hadduu khilaafka u taagay masale ijmac ma noqonayso falijmaacu marka ijmaaca laa yarfacu ma kor yeelo alkhilaafa asaabiqa khilaafkii hore u jiray ma kor yeelay hore hadduu khilaaf u jiray dadkii khilaafka la yimidna masalada diidanaa hadday dhinteen oo ardada ilaahay aanay joogin macnaheeda maa ijmaaci gadaalka yimid inuu lugta ku dhufto wainamaa yamnac ijmaacu wuxuu reebaa min xuduudi khilaafin khilaafka inuu soo diriyo mid kaloo cusub inuu yimaado unbuu joojinayaa mooyaane kii horey u jiray ma ladayo hada huwa alqowl araajix hadduu hadalkaa ku yirahdo maxaa meesha ka fahmaysaa dood baad jir jirta hada kan aya huwa alqowl araajix hadalka xooga badan ah liquwati ma'khadihi halka laga soo qaatay awoodda ay leedahay ama xoog badnaanteeduna raajix u yahay waqiila waxaa laa yushtarau dalik arrinkaa la shardin maayo fayasixu waxa uu asaxaya an yancaqida inuu guntamo ijmaaci fi lcasri athani casriga labaad cala axadi alaqwaali asaabiqa marka la qabto aqwaashii markaa soo hormartay bimacnaa waa maxay wuxuu leeyahay ra'yigan ra'yigii hore ku dhufan wuxuu leeyahay waxaa suurtagal iyadoo khilaaf uu jiro mar hore laysku isku qabsaday masalada qole ay diideen qole ay ogolaadeen haddana casriga ah markuu tegay casriga ka dambeeyay haddii masalada hal meel ay ka wada arkaan min zaawi waxad ay isku waafaqaan waa la qaadanaya ijmac baa la dhahaya kii hore nama micisanayo ra'yiga marku wuxuu lugta ku dhufanayaa ama geeska uu gelinay ra'yigii ka horreeyey oo lahaa waa inuusan khilaafkii khilaaf aanu ka horreyn wa yakunu xujatan xujuna ku noqonaya calaa man bacda dadka ka dambeeya la kuwa ka horreeya ma walaa yushtaratu lama shardi calaa ra'yi ljumhuuri jumhuurta ra'yigooda marka la qabto culimmada halkay u badan yihiin inqiraadu casri lmujmiciina culimmadii isku ijmaacday mas'alada casrigoodii inuu dhammaado la shardin maayo oo fa incaqidu uu markaa uu guntamo alijmaacu ijmaaci min ajl min ahlihi uu ka guntamo bimujaradi itifaaqihim iyaga iswaafaqitaanka iswaafaqeen keliya yani waa maxay qolaa waxay qabaan waxay leeyihin masalada ijmaac marka la leeyahay dadkii ijmaacay waa inay dhammaadaan oo ay dhintaan extinction waa inuu ku dhaco markay iyagoo dhan li-daan oo baaba-aan ayaa la dhihi karaa masaladaas masale ijmaac way lakin hadduu mid nool yahay laga yaaba in masaladii uu haddana kusoo rogaal celiyo yihahdo masaladii shalay ragga aan isku waafaqnay ra'yigayga waan badelay yani waxaa laga yaba inuu ka laabto dib ukaga laabto marka wuxuu leeyahay masalada iyada tixgelin ma leedahay marka jumhuurta waxay qabaan waxay leeyihin marba haddii itifaaq uu dhacay casrigaa inuu dhammaado ragga ay lidaan ama baaba-aan oo dhintaan shardi maaha hadu hadday doonaan ha noolaadeen ijmac baa la tixgelinaya ra'yi oppositena markaa wuu jira marka walaa yajuuzu lahum uma banaana iyagii qoladii ijmaca la yimid walaa ligayrihim io qola aan iyaga ahayn walaa yajuuzu ma banaana lahum qoladii ijmaca la yimid iyo walaa ligayrihim cid iyaga ka soo hartay مخالفة إجماع inay khiلaafaan bعd kadib ma khilaafi karaan ila iyaga isku waafaqay لأن الأdilةa maxay adiladu calى أن الإجmاaca adilada waxay ku dulquntay إجmاع xujat inuu yahay لأن الأdilةa adiladii عalى أن الإجmاع إجmاع xuja inuu yahay laysa فيha adiladii kuma jirto اشhtiraaط انqirاaض الcصr casrigii culimmadii joogay casrigii ijmaac uu dhacayay inay uu baabao ceys casrigaa uu tago oo daynasuur uu noqdo oo wax kasoo qaad aanu lahayn shardigaa kuma hayn adilada adilada kuma jirto waliana alijmaca ijmaacina xasala wuxuu dhacay saacata saacata itifaaqihim saacad ay iswaafaqsanaayeen amaba saacata itifaaqi markay iswaafaqsanaayeen buu dhacay fama aladii yarfacuhu maxaa marka kor yeelaya weli wuu soo taagay mar haddii masalada go-aan laga gaaray oo qalinka ay ku duugeen oo ay tahay masale approved ah oo unanimous la agreed ah oo la isku waafaqay ma lihin marka waa in qoladaasu ay baaba'aan waidaa qaala bacdu mujtahidiin mujtahidiinta qaarkood hadday yidhahdaan qawlan oraah buu yidhi ow facla ficlan buu sameeyey waishtahara dalika arrinkaana wuu caan baxay waa uu baahay bayna ahli lijtihaadi culimmadii ahlu ijtihaadka dhexdood buu baahay yani maala nin mujtahid oo la yaqaano raggii waaweynaa ah ayaa qowl yidhi ama ficil buu sameeyey arrinkiina arrin dad ka qarsoon ma noqono waa u baahan meelkaas daraf iyo dacal buu gaaray walam yunkiruuhu cid diiday oo ku diiday oo ku dafirta oo tiri waraxaan wax kama jiraana lama hayo maca qudratihim iyagoo kara cala alinkaari inay ku diidaan haddii sidaa ay dhacday maxaa laga yeelayaa fa qiila waxaa la yidhi yakuunu qowlka mujtahidka uu yidhi cid ka daba hadashana aanay jirin iyagoo dadku awood ay u leeyihiin inay diidi karaan oo ka daba hadli karaan ijmaacan buu noqonayaa yakunu ijmacan buu noqonaya waqiila waxaa la yidhi yakunu xujatun daliil buu noqonayaaye laa ijmac ma noqonay waqiila waxaa la yidhi laysa biijmacin ijmacna maaha walaa xujatinna maha waqiila waxaa la yidhi in inqaraduu hadday dhintaan ama ay baaba-aan qabla alinkaari intayan ku diidin ka hor fahuwa ijmaacun weeye liana istimraara sukuutihim maxaa yeelay aamuskooda inuu daa'im noqdo ila alinqiraadi ilaa laga baaba'o uu daa'im u noqdo maca qudratihim iyagoo kale lala qabo cala alinkaari inay diidaan daliilun buu wuxuu yahay calaa muwaafaqatihim inay kuwa yani muwaafaqiin ku yihiin amaba ay ogol yihiin wa hada aqrabu laqwaali aqwaasha tan ugu dhowna waa sidan buu leeyahy yani bacd almujtahidiin nin baa qowl yidhi ama ficil buu yidhi awsaat almujtahidiin waxaa faafay oo baahay masalada iyada in alcaalim alfulani almujtahid inuu sidaa yidhi ama ficilka uu sameeyey lamana hayo nin culamada ka mida ah fii casrihi oo wax keenay oo yidhi masalada iyada sheekh hebel uu ku qaldan yahay iyo cid tiri markaa mala maca qudratihin buu raacay waxaa laga yaaba marka qaarkii inuu ninka kan mujtahidka a dowlad eh, taxta ximaayati xukuuma uu yahay under the patronage oo dad ay ma ay leeyihin adiga noo fatwo aan laga daba hadli karin lakin maca qudratihim waa inay awood jirto waxaa la yidhi maxaa laga yeeli hadalkaas oo kale ijmac miyaa lagu tirinaya qowlka koowaad oo ijmac qowlka labaad muxuu leeyahay waa xujo ijmac ma qowlka saddexaad labadaa maha qowlka afaraad waxaa la yidhi haddii inqiraad uu dhaco qabl inkaar waa ijmaac afartaa qowl baa masalada ku jirta halkaa marka waa masalada ijmac ahayd dabcan waxaan rabay caawa ilaa qiyaaska inaan sii wado laakiin maadaama darsiga dad badan baa hawada kala socda aanu tasjiilkii caawa faniga ragga ay naga maqan yihiin noobalana wax lagu habeeyey mahubna wuxuu noqon doono laga yaaba inay daruuri noqoto darsigii in dib loogu laabto marka halkaasay noogu istaagaysaa laakiin waxaan rabaa eh, dadkii horey buxuuda qaarkood soo qoray macnaheeda maaha inaan halmaanna weli eh, wuxuu habaysan yihiin oo waan la socdaa lakiin waxaan rabaa baabulijmac sheekhu afka aada buu hadalka usoo gaabiyey waxaa jira doob dheer ibn xasmi uu leeyahay rag la midka ah iyo dad fara badan waxaa ijmaaca diidaya ee suwar kala duwana ijmac uu ku yimaadaan waa ay jirtaa baxigan wuxuu u baahan yahay in intaa laga sii dheereeyo saa darteed waxaa idin diraa baxdi kii hore yaa yaa sheegaya maaha laakiin hadda waxaan rabaa eh, gruubki wax qaybsan karaba inay qaataan yani in yar oo lasoo baro masalat ijmaac gaar ahaan dadka muwaafiqiinta ma rabno muwaafiqiinta aqwaashooda naloo sheegay waxaan rabaa darafka kale dadka diidan eh, ha isku badin laba bage saddex bage bay kugu filan tahay in aada soo qortid culimada diidan iyo adilada ay ku diidayaan iyo kuwa ogol ee diladooda waxaa daliisha aada kuu muuqan karta xataa hadduu carabiga adkaada af soomaaliya kusoo qor noosha kusoo qor english kusoo qor chines kusoo qor wuxuun kusoo qor yani cala aqal wuxuun soo qor biidn illahi subxaana wa tacaala ama adiga xitaa waxaad ogaanaysaa kutubta usuulka magacooda ku baranaysaa waxaa kaloo fahmi kartaa buxuuta sida loo qoro iska iska bilow maalin buu shaygu ku anfici doona insha allah wabilahi tawfiiq